بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين wuxuu sheekheenu halkan ku inagula eegi doonaa nahyiga ayaynu halkan ku arki doonaa annahyu wuxuu sheekhu yidhi wanahyu nahyigu istidcaau tarki ay dalabu tarki tarki la dalbo weeyi ama ka tegid la dalbo weeyi bilqowli qowlna lagu dalbo minman qofna laga dalbo huwa isagu duunahu ka hooseeya ka wax dalbaya calaa sabiili اlwujuub si waajibnimo loo dalbo si waajibnimo ah ayaa loo dalbaya wayadullu wuxuu tusinay calaa fasaadi almanhiyi canhu manhiyi canhuga kii la nehiyey inuu faasid yahay buu tusinayaa wayadullu calaa fasaadi almanhiyi canhu wataridu way soo aroori siiqatu lamri siiqada amarku walmuraadu bihi waxaa looga jeedaana alibaaxatu ibaaxa ayay noqon shayga mubaax laga dhigo aw itahdiidu tahdiid ayay noqon hanjabaadin shayga laiskugu hanjabayo aw taswiyatu taswiye ayay noqon laba shay in la simayo aw takwiinu takwiin bay noqon in iijaad iyo samayn shayga lagu samaynayo haddaba nahyiga culima markaynu nahyiga eegno ereyga nahyi ihi waa masder ficilkiisuna wuxuu ahaa nahaa yanhaa ayuu ahaa nahaa yanhaa sheekheenu markuu gebagebeeyey inuu amarka ka soo hadlo ayuu bilaabay nahyiga inuu ku xijisiiyo ilay nahyigu wuxuu ka soo horjeedaa amarka qasiin buuna leeyahay oo hadii amar la fahmo lagama maarmaan weeyaan in nahyi la fahmaana nahyigana waa in markaaba la fahmaa way isku xidhan yihiin inta badan waxaa nahyiga lagu tacriifiyaa ama lagu tilmaamaa waa alqowlu daalu cala istidcaa'i tarki miman huwa duunah alqowl waa qowl ama istidcaau tarki waa tarki iyo kategid dalab la dalbo waa tarkulficil in ficilka laga tago ayaa lagaa dalbayaa ficilkaa in laga tagaa lagaa dalbayaa haddaba ficilka halkaa ku jiraa waa saddex baynu nidhi wixii qalbigu samaynayey ee niyada ahaa iyo wixii carabku samaynayey ee qowlka ahaa iyo wixii ficiladii xubnuhu ay samaynayeen afcaasha ah saddexdaaba hadda ficil baa looga jeedaa atarki asha ku jirta istidcaau tarki markaynu nidhaahno ashaasi mudaafun ilayhi bay naaib ka tahay istidcaau tarkil wey tarkil ficilka ka tegidiisa dalabka lagaa dalbo ayaa nahyi loo yaqaanaa ficilkaasina waa saddex ficil waa kii qalbigu samaynayey oo niye ah iyo kii carabku uu samaynayey oo aqwaal ah iyo kii xubnuhu ay samaynayeen oo afcaal ah saddexdaaba inaad ka tagta waa in lagaa dalbaa wanahyu nahyigu istidcaau tarki istidcaau tarki lficli ficilka ka tegiddiisa dalabka lagaa dalbo weeye bilqowli qowlna welibana lagaaga dalbo bilqowl baa lagaaga dalbayaa haddaba qowlkan lagu leeyahay waa lagaaga dalbayaa siiqadiisa laa tafcal baa la yidhaha bilqowl ay biqowli laa tafcal qowlka laa tafcal ah ayaa lagaaga dalbi laa tafcal waxaa looga jeedaa ama laa tafcal ha ahaato ama laa tafcil ha ahaato ilan sarfilayaal baynu hadda nahaye ama laa tafcul ha ahaato ama laa tufaacil ha ahaato laa tufaacil laa tufaacil ma keeni kartaa waa saabiqa laa tusaabiq baldhe ha baratami wey ha tartami laa tusaabiq laa tuqaatil laa tujaahid oo kale haddii lagu yidhaah laa tufaacil waa saasay noqonaysaa haddaba waxaynu nihi bilqowlna waxaa looga jeedaa qowlu laa tafcal laa tafcal waa in lagaaga dalbaa qowlka laa tafcal ah waa in lagaga dalbaa miman qof baa laga dalbayaa huwa isagu duunahu ka hooseeya ka wax dalbaya miman huwa duunahu markaynu nidhaa nahyiga saddex baynu ka sareeyaa hadduu wax nahiyayo oo ka hooseeyo uu ka nahiyayo waa nahyi oo waa miman huwa duunahu mid kaa hooseeyaad wax u diidaysaa haddii cagsi ay tahay oo ka hooseeya uu wax nahiyayo kii ka sarreeyeyna uu ka nahiyayo ducaa la yidhaah sida rabbanaa laa tuaakhidnaa oo kale hadday laba siman wax isku diidayaanna iltimaas baa la yidhaahdaa kolka culimmadu waxay yidhaahdeen nahyi marka la sheegayo waa in mid eeg caaliya uu nahyigu ka yimaadaa mid duunana waa inuu ku socdaa caali mid xaqiiqo ahaan u sareeya waa inuu nahyigu ka yimaadaa xaqiiqo dhab ahaan u sareeya qolona waxay yidhaahdeen war caali lama rabe e culuwi lama rabe e isticlaa la rabaa isticle mid isa saraysiinaya uunbaa la rabaa yuuna kaa sarayninbe hadduu ninku iska dhigo inuu kaa sareeyo oo isticle uu yimaado isticle isa kaa isticlaha ku sifaysan warkiisa nahyi baa la odhanayaa bay qola yidhaahdeen laakiin qowlka rag badani ay u bogeen waxa weeye war inaga daa culuwiga iyo isticlahaba inaga daayo waxa weeye midna shardi ma aha ee siiqadu waa midun waayo ereyga laa tajlis ah ayaa marna nahyi noqon karta marna duca noqon karta marna iltimaas noqon karta haddii culuwi iyo isticlo aynu shardi ka dhigno amarkana waynu ku soo aragnay calaa sabiili lwujuub si waajibnimoana waa in shaygaa lagaaga nahiyaa si waajibnimoa ah. si waajibnimo ay ku jirto oo wujuub sheegaya ayaa shaygan lagaaga nahiyaya calaa sabiili lwujuub waajibnimo ayaa lagaaga nahiyaya oo lagugu diidaya markaa waa tabtii aynu amarka ku soo dhiganay wanahyu nahyigu istidcaau tarki istidcaau tarki lficli ficilka samayntiisa ka tegiddeeda oo lagaa lagaa dalbo weeyi bilqowli ay biqowli laa tafcal qowlka la tafcal ah lagaaga dalbo miman qof laga dalbo huwa isagu duunahu ka hooseeya ka wax dalbaya duunahu ay duuna daalibi ka wax dalbaya mid ka hooseeya ayaa laga dalbaya calaa sabiili lwujuub si waajibnimo ahna looga dalbaya calaa sabiili lwujuub si waajibnimo ah, ayaa looga dalbayaayo wujuub baa meesha imanaya halkaa culima waxaynu haynaa oon halkaa kaga baxnay nahyigii ayaynu bartaa kaga baxnay waa calaa sabiili lwujuub haddaba waxa inoo dhiman nahyiga saddex dhinac baa wanaagsan baa la yidhaha ardayda in laga barto nahyiga kow horta tacriifkiisu waa maxay nahyi maxaa loo yaqaanaa waa kaa aan tacriifinay laba dalaaladiisu waa maxay dalaalada nahyiguna waa maxay waa laba saddex siiqooyinka nahyigu waa maxay waa siyaqu nahyi saddexdaa dhinac inaynu ka barannaa waa shay lagama maarmaan inoo ah weeyaan dhinac waa saddexdee baynu nidhi qodobka koobaad maxaynu ka dhignay waa tacriifuhu nahyiga maxaa loo yaqaanaa qodobka labaadna maxaynu ka dhigannay waa dalaalatu dalaalatu nahyi waa maxay qodobka ama axkaamu nahyi qodobka saddexaadna maxaynu ka dhignay waa siyaqu siyaqu nahyi ama siiqatu nahyi halkaa siyaqa markaan ka warramayno amarka siiqooyinkiisii ayuu sheekheennu halkan keenay siyaqul amri buu halkan keenay si uu istidraad ahaan iskugu soo daro wanahyu nahyigu istidcaau tarki istidcaau tarki lficli ficilka samayntiisa ka tegiddeeda oo lagaa dalbo weeye ama la dalbo bilqowli biqowli laa tafcal qowlka ha samaynin ana lagu dalbo miman qofna laga dalbo huwa isagu duunahu ka hooseeyo ka wax dalbaya calaa sabiili lwujuub si waajibnimo ana loo dalbo si waajibnimo calaa sabiili lwujuub wayadullu wuxuu nahyigu kutusayaa calaa fasaadi lmanhiyi canhu shaygan la nahiyayaa inuu faasid yahay oo sharciga khilaafsan yahay lana aqbalaynin lana tirsanaynin ayuu nahyigu kutusayaa wayadullu wuxuu kutusayaa nahyigii calaa fasaadi lmanhiyi anhu shaygan manhiyo canhuga ihi faasid inuu yahay cibaadooyinkana wuu gelayaa cibaadooyinka markuu ku jiro manhiye canhugu fasid inuu yahay buu kutusayaa tusaale waa maxay nahyi haddaba cibaado galay waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixaynka ku qoran ka sugan inuu rasuulku inoo diiday awqaadda qaar inaan tukano awqaadda la tukaday laba ficil bay ku xidhan yihiin markaad wax samayso kadib inaad tukato salaad mulaqa ah salaada casar haddaad tukato salaad bilaa sabab aad tukan maysid salaada subax haddaad tukato salaad bilaa sabab a tukan maysid iska sunno mulaqa un geli maysid sunno mulaqa ah, ayaan gelayaa odhan maysid salaada subax iyo salaada casar hadda labadaa salaadood eeg waxaa laynaga nahiyey markaad tukato maalan salaada subax goormaynu hadda tukanaa goormaynu tukanaa salaada subax culimo hadda shanta iyo rubuc sow maaha goormaa laga baxaa horta salaada shanta iyo shanta iyo labaatan balaynu ka dhigno waxaa la diidan yahay shanta iyo badhka inaad salaad iska tukato ama shanta iyo afartan oo kale inaad iska tukato taasa la diidan yahay salaad bilaa sabab ah laakiin yaa shanta iyo badhka aan tukanaynin kii subaxda tukaday laakiin haddaadan maalan subaxda tukanba oo weli subaxdii aadan tukanin oo subaxdii ay ku hadhsan tahay waad iska tukan kartaa salaadaa doonto bilaa sababba ha ahaato ficilkaagay ku xidhan tahay mar alla marka salaada subaxa tukatun baa lagu odhanaya ka joog haddaba labadan qof ee wada socda ayaa bacda salaati alcasr iyo bacda salaati subax midna la odhanayaa ma tukan kartid midna la odhanayaa waa tukan kartaa iyo iska tuko waxay ku kala xidhan tahay ficilkooba hadduu ninkani casarkii tukaday dee salaad bilaa sababa tukan maayo hadduu ninkani subaxdii tukaday salaad bilaa sababa tukan maayo haddii una casarna tukan subaxna tukanna wuu tukanayaa labadaasi labadaa waqti waa awqaad bay ku xidhan yihiin ee waa ficil bay ku xidhan yihiin waxaynu ognahay cadceedu markay soo baxayso iyo cadceedu markay sii dhacayso shaydaankaa isku beega xilliga istiwaha saddexdaa waktina waa waktiyo caadiya shantaa waa nahyi baa soo arooray xadiidkaa saxiixeynka ku qoran laynama ogol lama ogola in salaad la tukado karaahiyadaasi waa karaahiyatu taxriim bay culimo badani qaateen ka haddaba salaad baan tukanayaa bilaa sabab a ah waktigaa yidhaa dee salaadiisu ma jirayso waa faasid salaadaasi waa awqaada ninka salaada ku tukanaya waxa kaloo iyadana nahyi uu ku jiraa amkina meelo gaar ah sida xamaamyada oo kale in lagu tukado karaahiyadeeda karaahiyatu tanziihi bay rag badani ka dhigeen oo waxaa la yidhaahdaa fasaad nahyigu wuxuu fasaad keenaa hadduu daatada shayga u noqonayo waa fasaad hadduu khaarij can shay uu u noqonayo ama laazimba uuna ahayna hayru laazim uu yahayna fasaad ma keeno xamaamka oo kale mushkilad male qofku iskaga tukan karaa hadaba markaa haduu ku tukado meel xamaam ah dahaaradana uu ilaashado salaadiisa fasaad lagu xukumi maayo salaadiisi waa fasaad waayo dee laazim buuna ahayn xamaamka masaajid baaba loo bedeli karaaye laazim bayna ahayn karaahiyatu taxriim baa jirta oo iyada lafteedu daatada shayga aan ahayna ka baxsan oo khaarij cani shay ah oo salaada aan fasaad lagu xukumayn ama culimada qaarkoodna waa fasaad baa lagu xukumi bay yidhaahdeen qaarna lagu xukumi maayo bay yidhaahdeen waxa weye guri yarood soo dhacday salaadaad ku dhex tukanayso haddaad guri soo dhacdo salaada aad ku tukato shareecadu maxay ka qabtaa waxaynu ognahay gurigan markaad soo dhacday daartan maqsuubada ah salaada aad ku tukataa waa salaad saxiixa ah rag badani waxay yidhaahdeen laakiin sawaab male oo sawaab heli mayso waa masaladaana waanan ka soo hadalnay safiinaha ayaan ku yar ishaarnay wayna inoo iman doontaa sababtuna waxa weeye guriga aad soo dhacday waxa laguugu diiday inaad ku tukato shay salaada daatadeeda a ma aha oo salaadiibuu khalad ka dhacay ma aha shay salaada laazimayana ma aha waa shuqlu milki lkhayr baa la yidhaahdaa shuqlu milki lkhayr kayrkaa meel uuna lahayn ayaad mashquulisay taasayna shareecadu ogolayn taa ayaan la ogolaynoo saasaa lagu leeyahy weyse weyse aad soo dhacday haddaad biyo aad soo dhacday haddaad ku weysaysatid biyo aad soo dhacday haddaad ku weysaysatid waa masale khilaafiya madhabka shaaficiyey weysadaadu waa sax salaadaad ku tukataana waa kuu sax culimada qaarkoodna waxay leeyihiin war may ee sax maahee biyo haddayna xalaal ahayn dadka halyaan lagu weysaysanin hala yidhaah aima shaaficiyana waxay leeyihiin war may e waa saxe dhinac kale xaaraantu kaga jirtaa weysanimada xaaraan uma aha salaad ahaantana xaaraan uma aha gurigan lasoo dhacay uu qofku ku dhex tukanayo ama weysadan weysanimadeeda ma waa shay khaarij ah oo ka baxsan oo ka duwan maalan tusaale hadda aan ku siiyo adoo salaad ku jira haddaad ninka kugu xigo jeebka gacanta ka geliso lacag yar ka gurato ka waran eeg dhaqdhaqaaqii badnaana waa iska ilaalisay salaadda burinayey dhaqaaqii badnaa sel u kuu dhawaayo marun baad jeebka daf siisayo intaad waxoogaa lacaga oo abubidaarkiiy ka soo cantoobatay unbaad xaggan ku ridatay waad aragtaayo dee lacag yar baad qaadatay halkan aad dhigatay maxaa la odhanayaa markaa qofka salaadiisii maxay noqotay sow shay qofkani dhinacna cibaadu kaga jiraa oo cibaadu samaynaya ilaahay ugu dhawaanayo waa salaada dhinacna xaaraan buu kaga dhacay xaaraan ayuu kaga dhacay kolkaas salaadiisi waa usax e dee wax buriyaa ma jire e waa xaaraan kaloo ilaahay kala xisaabtamayo kolka ninkan hadaba guriga xaaraantaa uu soo dhacay ku tukanaya salaadiisu waa usax ha la yidhaahde oo dhinaca sax ka tahay ha la yidhaahde laakiin xagga dhicidda guriga de ilaahay baa kala xisaabtamaya waa kan weysada soo qaatay soo dhacay weysadu ku weysaysanayo xaaraan ka dhigay oo kale dadka noocaasoo kala ah saas ayay madhabka shaaficiyada aimadu ay ku tegeen halka culimo kalena ay aqwaal kale ku leeyihiin masaladan wayadullu wuxuu kutusayaa nahyigu calaa fasaadi lmanhiyi anhu shayga manhiyi canhuga ah ee la nehiyayo fasaadkiisa iyo inuu fasaadayo ayuu kutusayaa halkaasi waa dalaaladii uu ina tusayey nahyigu ayaynu halkaa kaga baxnay dalaalatu nahyi wataridu way soo arooreysaa siiqatulamri siiqadii amarka ayaa soo arooreysaa sheekheennu wuxuu ka aamusay siiqadii nahyiga nahyiga siiqadii siiqooyinkii nahyigu waxay kutusayeen horta nahyigu muxuu kutusaa talow nahyigu waxyaabuhuu kutuso sheekhu ma soo qaadanin siiqatu nahyi litaxriim wey litaxriim xaaraan ayuu ayuu keenaa inuu shaygani xaaraan yahay haddii shay lagaa nahiyo siiqadu taxriim bay keentaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi walaa taqrabu zina war ha u dhowaanina zinada ha u dhowaanina laynama odhanin ha zinaysanina laakiin waxaa layna yidhi ha u dhowaanina dhowaanshaha laynoo diiday kolka waxay ka dhigantahay tahay zinadiio si adag loo sii diidayo weeye hadaba nahyiga walaa taqrabu zinaa ku jira aayaddaa qur'aanka ah nahyiga ku jira waa litaxriim weeyaano qurbu zina xaaraan weeyi wax kastoo zine kuu dhowaynayaaba xaaraan weeyi ilaahay aad kaga fogaanaysa subxaanahu wa tacaala waa kow kolka wali nahyigu waxaa kaluu nahyigu u soo arooraa lilkaraaha mararka qaar nahyigii karaahiyo ayuu kutusayaa nahyi baad arkaysaa nahyigaasi karaahiye uun uu kutusayo aayad kale ayuu ilaahay ku yidhi walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquun markaad lacag bixinayso haddii iminka laba riyaad ad leedahay ri yaroo daciif oo iska weyda iyo ri shilis shilis shilis ilaahay muxuu yidhi walaa tayamamu war u qasdina alkhabiia ka liita ee khabiidka oo minhu maalkaagii kamida tunfiquun idinkoo bixinaya war liita iyo ka wanaagsan marka lagule ka wanaagsan inaan bixinno saw ma aha ka liita waad bixin kartaa laakiin karaaha ku jirto oo waa karaahiyenimo uun walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquun markaad la baxayso shay sadaqa markaad la bixinayso wax yaroo dhinac go-an iyo wax yaroo marka horeba aad isleedahay kaama soconayo iyo dee xaggaa lama eego haddii kun shilin jeebka aad ku hayso miskiin istiraa shan boqol si oo ta dilaacsan ama ta dhinaca go-anaad u raadisa ka waran waa halis weeye waa khatar walaa tayamamu haddaba xaaraan maaha dee maxaad samaysay haddii shantaa boqole dhinaca go aad miskiin u dhiibto xaaraan baad ku dhacday waa lagu cadaabayaa lagu odhan maayo oo dee ninkan waxbana kama haban dhicin waxa hadaad lacagta shanta boqol ee dhinaca go banaan ba iska dhigta ka waran banaan ba hadaad dhigto maxay ku yeelaysaa dee idaacatul maal inay noqoto mooyaano dhinaca laga eego mooye ninkan haddayna wax u tarin miskiinkan haddayna waxtar u ahayn dee wax ma yeelayso shantaa boqol ee dhinaca go ama waxtar bay u noqoni oo waxbuu ku cabi ugu yaraan horta waxba ma yeelayso kolkaa sidaa darteed karaahiye ahaan maalkaagii adigoo wax la baxaya inta liidata inaad eegto waa lilkaraahiya markaa alirshaad buu nahyigu u soo arooraa oo ilaahay baa aayad kale ku yidhi laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum nebi maxamed ha weydiinina shayo haddii laydiin caddeeyo aad ka naxaysiin oo idin warwargelinaysa waa lilirshaad su-aalaha noocaaye rasuulka ka daaya sala allahu calayhi wasalam mararka qaar nahyigu ducuu ku soo arooraayo adigoo miskiin ah ayaa ilaahay la hadlaya ilaahay ma waxbaan ka nahiyayaa baad odhan kartaa rabbanaa laa tuzi quluubanaa bacda id hadaytanaa rabbanaa rabbigayow laa tuziq ilaahow ha leexin quluubanaa quluubtayada bacda id hadaytanaa intaad hanuunisay kadib nahyiga haddaba laa tuziq ku jira mawaali nahyi baynu nidhaayo ilaahay baa wax laga nahiyayaa mise waxaynu nidhaahnaa waa li ducaayo ilaahay baa la baryayaa maxaynu nidhaahnaa rabbanaa laa tuziq quluubanaa bacda id hadaytanaa waxa weeye liducaa baynu ku tilmaamay nahyiga waa duco wuxuu u soo arooraa mararka qaar bayaanu lcaaqiba cidhibta dambe in lagu bayaamiyo ilaahay baa aayad kale ku yidhi laa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaatan bal axyaaun kuwa ilaahay jidkiisa lagu laayay ha u malaynina inay amwaad yihiin waa bayaanu lcaaqiba amwaad maaha bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun ilaahay agtiisa ayay ku nool yihiin rabbigood agtooda agtoodaana lagu arsaaqaa way nool yihiin ilaahay agtiisaana lagu arsaaqaa haddaba hamoodina baa la leeyahay inay dadkaasi ay yihiin dad dhintay oo amwaad ah laa taxsabanna aayadda kalena walaa taquuluu baa laydin ha odhanina waa amwaad aayaddanina waa midina carabkay la hadashay midina qalbigay la hadashay labada aayadood walaa taquuluu liman yuqtalu fii sabiili illaahi amwaad war carabka ha ka odhanin waa meyd qof ilaahay jidkiisii lagu dilay waa carabkaagii bay taasi la hadashay aayadan kalena qalbigay la hadashay ilayn malahu qalbigu ka yimaadaaye aayadan kalena waxaa jiri laa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata carabka maaha qalbigaaguba yuuna u amwaad inay yihiin dad ilaahay jidkiisa ku dhintay bal axyaaun haddaba waa bayaanulcaaqiba baa la yidhaahdaa nahyiga noocaas oo kale ihina waxaynu ognahay mararka qaar litaxqiir buu u yimaadaa litaxqiir ama ataqliil wataxqiir laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan indhaha u taagin baa la yidhi waxa aanu ugu raaxaynay isagoo noocyo ah kolka waxaana la yasayaa oo la yaraysanaya nahyiyo litaqdiir uun awey mararka qaar alyasu baa la yidhahdaa waa quusin waa loo quus jaraya laa tactadiru alyowm buu ilaahay laa tactadiruu alyowma war maanta ha cudur daaranin oo cudurdaar baan samaynaynaa ha odhan talow nahyigu horta isagu ma muxuu sameeya shay marka lagaa nahiyo shay marka lagaa nahiyo ma abidkaaba shaygaa ha samayninba mise waa wakti go-an saacada haddaan imika ha fadhiisan ku ha cunin haddaan kudha hilibkaa ha cunintaa aan ku idhi ha cunintaasi ma saacaddanuunba oo saacadda dambe waad cuni kartaa mise waa maanta oo berri baad cuni kartaa mise waa bishan oo bisha dambaad cuni kartaa marka waxaa ha samayn lagu yidhaa ilaa goorma ayaad iska ilaalini shaygaa weligaaba waad iska ilaalini hadduu bilaa qariino yahay nahyigu hadduu bilaa qariino yaho qariino uuna wadanin weligaaba ilaahay markuu ku yidhi taqrabu zina zina ha u dhowaanin ha inta aad odayga tahay ama aad dhallinyarta tahay ama aad ilaahay ku xidhan tahay uun waa mar waad iska ilaalinaysaa shay haddii lagaa nahiyo mar waad iska ilaalin waayo hadduu qariino wato qariinadaa la raacaya hadduu qariino wato lagu shaygaa iska ilaali maanta lagu raaciyo dee waa uun haddii laakiin qariino aan la raacin maanta iyo berri iyo bishan iyo waktiba aan la odhanin oon lagu xidhin dee sidiisaad iskaga ilaalinaysaa mar kaste wanahyu nahyigu istidcaau tarki istidcaau tarkilficli ficilka kategidiisa dalabka la dalbayo weeye ee bilqowli biqowli laa tafcal qowlka laa tafcal a ah lagu dalbayo idaafada bayaaniyan ka dhigay bilqowl asha ku jirta markaan jinsi markaan ka dhigo naaiba can ilmudaafi ilayhi mudaafun ilayhigana laa tafcal aan ka dhigo idaafadu bayaaniyay noqonaysaa biqowli laa tafcal qowlka laa tafcal abaa lagu dalbaya miman qof baa laga dalbi huwa isagu duunahu ka hooseeyo ka wax dalbaya masaladaa waxaynu nihi miman huwa duunahuda waxaynu nidhi rag badani waxay qaateen aimadu waxay qaateen rag badanoo ka tirsani inay masaladaasi shardi ayna ahayn huwa duunahu oo muctabarun ahayn culuwi iyo isticlitoona calaa sabiili اlwujuub si waajibnimo ah ayaana loo dalbi calaa sabiili اlwujuub si waajibnimo ay ku jirto ayaa loo dalbaya wayadullu wuxuu tusini nahyigii calaa fasaadi اlmanhiyi calaa fasaadi اlmanhiyi canhu halkaa canhu maynoogu daray calaa fasaadi اlmanhiyi canhu ka la nahiyayaa fasaadkiisa iyo inuu faasid yahay ayuu ina tusayaa welibana waa dalaaladeedii wataridu way soo aroori siiqatulamri amarka siiqadiisii ayaa soo arooreysa waalmuraadu bihi waxaa looga jeedaana alibaaxatu waa ibaaxo mubaaxnimo aw tahdiidu waa tahdiid oo hanjabaad ah aw taswiyatu waa taswiyo oo laba shay oo la simayo ah aw takwiinu waa takwiin oo shay la abuurayo ama la samaynayo ah amarka siiqooyinkiisu waxaa la yidhi lix iyo labaatan macno ayay siiqada amarku faa'iideysaa lix iyo labaatan macno ayuu amarku faa'iideeyaa horey maxaynuu soo nidhi alamru lmulaq alamarka haddii la ilaaqo bilaa qariino laga dhigo maxaynu nidhi alamru lmulaq yaqtadii alwujuub waajib buu keena amarka marka la ilaaqo aqiimu salaat oo kale aatu zakaat oo kale alamru lmulaq yaqtadii alwujuub hadda waxaynu arkaynaa haddaba waxyaabaha uu soo aroorayo siiqada amarku amarku intuu soo arooro ayaa looga jeedayaa alibaaxa ibaaxadu waxa weye shay mubaax uun kuu ah oo laguu baneeyey waa jawaazu darafayn oo labadii darafba way kuu banaan yihiin waa alibaaxa maxaa ka mid a ah alibaaxada ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi waidaa xalaltum fastaaduu mar alla markaad xalaalowdiin hee waarsada amarkaa fastaaduu a maxaynu nidhahnaa culimo fastaaduu ma nidhahnaa waa waajib xaajigu markuu sidaa u xalaaloobo ee labada go ee cadcad uu dhigo ka intaha galo hasaba u waarsado ka sakaaro qabsanaya ka bakaylo qabsanaya ka shimbir qabsanaya ka geranuugta eryanaya hadday jirta u waarsada ma nidhahnaa xujayda dhowrkaa malyan hadday isgarab dhaqaaqaan ka waran oo ay yidhahdeen ilaahay baana amray inaan waarsi tagno waidaa xalaltum fastaaduu waa arin aan fiicnayn buu noqonaya waayo waxaa la yidhaahdaa amarku hadduu nahyi daba dhaco amar amarku hadduu sidiisaba nahyi qaacidaa tidhaahda hadduu amarku nahyi daba dhaco ibaaxaa laga fahmaa markii hore ayaa laynoo diidey ama amarku hadduu xurmo daba dhaco waxaa laga fahmayaa ibaaxo markii horea laynoo diiday xaajigu inuu intuu xaaji yahay dee ma uwaadhsan karo xaajigu ma uwaadhsan karaa inuu qofku isagoo xaaji ah uwaadhsado laa taqtulu sayd waynu garanaynaa uwaadha lama dili karo waa mamnuuc maadaamoo nahyigaasi ina saarnaa waxaa layna yidhi waidaa xalaltum waxay ka dhigan tahay markaad xalaalowdiin waad uwaadhsan kartiin hada waajib ma aha waa ibaaxo way idiin bannaan tahay ramadaanta sow maalintii laynagama xidhin cunidda iyo cabidda cunidda iyo cabidda ma laynaga xidhay haa cuntada iyo cabiddaba waa laynaga xidhay waa mamnuuc waa laynaganeeyey ramadaan adoo jooga maalintii waxna cuni maysid waxna cabi maysid haddaadan ahayn min ahli lacdaar ilaahay baa ina yidhi markuu habeenkii ka hadlayey wakuluu washrabuu xataa yatabayana alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri waxaan doonaynaa wakuluu washrabuu amarkaasi shaygii dee cuntadii intay xaaraan inaga ahayd kadib baa la yidhi wakuluu washrabuu ma nidhaahnaa habeenkii ilaa intuu waagu ka beryayo ilaahay baa ina amray inaynu wax cunno waxna cabno waa waajib haddaba hudheelada aynu ku yaacno mise guryo aynu ku karsanaa wardadow rag iyo dumarba habeenkii waa kulu washrabu baa laidhi cuno oo caba cuno oo caba wada uunma nidhahnaa ilan waa waajib haddaad cuntada ka yaro tagto tidha taraawiix baan soo tukanaya sawdiga amarkii khilaafay ilaahayn waa kulu washrabu war amarkani amarkani ma nidha alamru ma wujuub ku xambaarnaa amarkaa wujuub ku xambaari mayno waa kulu washrabu maxaynu ku xambaarnaa haddaba waa lil ibaaxa adoo maanta soomanaa markaad iska aftirato hadii ciladiba ay kugu kacdo maa dambaabaysa haddaad cuntada iska dayso waad aftiratay oo wisaalkiina waad ka baxday hadda la soco wisaalkiina waad ka baxday ma dembigaa kuugu inaad cunto inaad hilib iyo cuni weydo cunto inaad ka dhergi weydo ood cabid ka dhergi war waad iska dayni haddaad doonto hadday timirtii iyo biyihii kugu filan yihiin iska daa ilaa suxuurta intaad yaro nafisaysid mar dambe aad soo cunaysid wataridu way soo arooreysaa siiqatu lamri amarka siiqadiisu walmuraadu bihi waxaa looga jeedaana alibaaxatu waa ibaaxo in laydhaha shaygu waa mubaax sidaa wakuli washrabu oo kale aw itahdiidu waa tahdiid iyo hanjabaad hanjabaad eeg luqooyinku way ka siman yihiin tahdiidka ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi icmaluu maa shi'tum icmaluu maa shi'tum macnaheegu waa maxay icmaluu war sameeya maa shi'tum wax alla waxa addoontiin ilaahay idinka xisaabinayaa jire waxaa doonto samee waa lagula xisaabtamiye haddaba icmaluu maa shitum markaynu nidho aayaddaa qur ah icmaluu sameeya maa wax alla waxaa doontiin sameeya marka lagu yidhaah haddaad tidha ilaahay baa amray waxaan doono inaan sameeyo ka war war miyayna kamid ahayn aayadda odhanaysa icmaluu maa waa kamid kuma ku odhan aayaddaasi qur kuma jirto waa aayad qur'aana bes waxaan doono haddaba aan sameeye idaa waaba amar ilaahay baa amray adaad tidhaa ka waran waajib wax kasta samee wax alla waxa doonto samee haddaad doonto gaalow haddaad doonto khamriga cab haddaad doonto bahasha dhex dabaalo haddaad doonto beeraha tag haddaa eg wax alla waxaa doonto samee haddii lagu yidhaha ka waran icmaluu maa shi'tum waxaa doonto samee waa lagula xisaabtamiya waxa weeye luqooyinku way isku dhadhow yihiin ilmaha yari maalintii markuu iskuulka ama madrasadda jaro ee waalidku uu ka war helo aroortii markuu u hanjabayo wuxuu ku yidhi arya hebelow maantana iskuulkii ha tegin waad isarki doontaaye maantana iskuulkii ha tegin hadduu yidhaa aabbahay baa idinka ha tegin ka waran iska fadhiisto halkaasi fadhiisto war iskuulkii maxaad uga baaqatay sawkii aabbahay yidhi iskuulka ha tegin hadduu yidhaa ka waran eeg amar way tahay oo ha tegin waa la yidhi laakiin ereygan ha tegin a ah, maxaa looga jeedaa isweydiinta u baahan waxaa weeye ereygan ha tegin ah macnihiisu waa maxay iyo maxaa looga jeedaa ha tegin waxaa looga jeedaa maxay hanjabaad ayaa looga jeedaa aw tahdiidu waa hanjabaad aw taswiyatu waa taswiye oo waa laba shay oo la simayo taswiya laba shay baa la simaya kan iyo kan ilaahay baa aayad qur'aan ku yiri isbiruu aw la tasbiruu sabra ama ha sabrina baa layidhi naar ayaa idin haysata haddaba isbiruu aw laa tasbiruu macnaheedu waa maxay sabra ama ha sabrina maxaa looga jeeday ma waajibba inaad sabirto iyo inaad sabri weydo balka war war waxaa lagu leeyahay waxaa looga jeedaa waa ataswiya uun way kuu siman tahay wey saa doonta yeel way kuu siman tahay wey ama jiif ama joog bay soomaalidu tidhahdaa war ama jiif ama joog waxaasi u dhacayaaye waa maxay ama jiif ama joog haddaad tidhahdo waxaa la amra inaan jiifo iska jiifsata ka waran waa nacasnimo waa luqa aan waa aqoon la waa caqli la ama jiif ama joog waxa weeyi arinkan waxba ka qaban kari maysida sidaasu u socdo u soconayaa weyi wax alla way kuu siman tahay wey adu waxaad doonto samaysaba uu soconaya dee kartid ilaahay umuurtiisa waa taswiya aw takwiin takwiinku waxa weeye shay la ahaysiinayo sibuu ahaayo si kalaa laga dhigaya ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi kunuu qiradatan reer banu maxaa lagu yidhi kunuu ahaada qiradatan daayeer haddaad tidhaahdo ilaahay baa amray inay daayeer noqdaan adi haddii daayeer noqon lagu see daayeer u noqon waa lay amray waajib bay igu tahay inaan daayeer noqdaa war seen u noqdaa suurtagal may tahay suurtagal ma amarkan maxaa looga jeedaa kunuu qiradatan amarkan maxaa looga jeedaa kunuu qiradatan ahaada daayir marka la leeyahay waa takwiin oo waa arin ilaahay subxaanahu wa tacaala xaalad uu ka bedelayo xaalad kale u bedelayo waa litakwiin markaa shantaa qodobba wuu u soo aroorayaa amarkii markaa lix ayuu amarku usoo arooraa lix iyo macno ayuu usoo arooraa wataridu way soo aroori siiqat اlamri amarka siiqadiisii ayaa soo arooriyo iman walmuraadu waxa looga jeedo bihi isagana alibaaxatu ibaaxo weeyi aw itahdiidu tahdiid oo hanjabaad a weeyi aw itaswiyatu taswiye oo simid a weeyi laba shay la simayo aw itakwiinu takwiin weeyi oo ahaysiin shay si laga ahaysiinayo in sha allahu tacaala dee waxyaabo badan oo amarku usoo aroorana waynu naqaanay oo culima laydiin sheegi maayo waxyaabo aada u tiro badan oo soo arooro ayaa jira waxaa ka mid ahaa tamani tamanigaas uma garanayno inaad shayga iska yar tamanidood iska qalbi jeclaato imruulqays ayaa markii aabbihii la dilay habeenkii waagiiba u bergi waayey gabay buu tiriyey markaa mucalaqaadka ka tirsanoo beyd baa ku jiray la yidhaah ألا أيها الليل طويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي وحلية ألا هو يا إبويري أيها الليل هبين كان الطويل أديرو ألا انجلي فإذا هبين كي بولي وابعك هبريو انجلي فإذا هبين كما أمري كرتا هدد هذا هبين أمرتك أرطم حال هبين كما لها هضلابا seed ula hadli habeen injeli habeenow faydana waagaagu habarya buui muxuu u jeedaa haddaba injeli ereyga injeliya muxuu uga jeedaa waa tamani uun wuxuu jeclaystay inuu waagiisu baryo bisubxin subax ku faydan buu yidhi wamal isbaaxu maaha waa beriisiguna minka xaggaaga biamala mid kasii fiican haddii maalin aynu dalxiis u baxno meelaha xeebta iyo waxa tagtay iyo badda xeeligeega meel yaroo ciid macaan kulayl badanna una ka jirin badiina aad arkaysa biyaha dee aad la yaabtay ee awooddii ilaahay ay kuu muuqato markaasaa maalin adigoo halkaa iska jooga xilli galab ah ayaad ku fikirtay cadceeddu inay dhacayso od ka tegeyso ama beer iyo bustaan ayaa tagtay intuu roobkii helay biyihii ay sidaa u goglan yihiin midhihii iyo cagaarkiina ay isgaadheen quruxdii oo dhan ilaahay ku dhammaystiray markaasaad istiri warba haddaad halkan ka tegeysaa cadceeddiina way sii dhacaysaa cadceeddaad sii eegtay markaasaad ku odhanaysaa cadceeday cadceeday ha dhicin cadceeday ha dhicin cadceeday ha dhicin waa maxay macnaheegu maad ka nahiyi kartaa cadceedu inayna dhicin war waa tamani uun waxaan alla jecliya inaadan dhicin weeyaan halkan inaad sii joogtaa doonaysa kolka amarku tamanigaasu u soo arooraa sida gabaygan ku jirta nahyiguna tamanigaa wuu soo aroora sida kelmadeenna aan leeyahay yaa shamsu laa taqrubi alla cadceeday ha dhicin yaa shamsu laa taqrubi macnaha aan isa soo saarno wanahyu nahyigu istidcaau tarki istidcaau tarki lficli ficilka ka tegidiisa dalabka la dalbayo weeyi bilqowli qowlna biqowli laa tafcal qowlka laa tafcal a lagu dalbayo miman qof laga dalbayo huwa isagu duunahu ka hooseeya calaa sabiili lwujuub si waajibnimo ana loo dalbayo wayadullu wuxuu tusiyaa calaa fasaadi lmanhiyi canhu ka la nahiyaya fasaadkiisuu tusiyaa wataridu way soo aroori siiqatulamri amarka siiqadiisu walmuraadu bihi waxaa looga jeedaana alibaaxatu waa ibaaxanimo aw itahdiidu waa hanjabaad aw itaswiyatu waa simid aw itakwiin waa ahaysiin shay la ahaysiiyo oo si laga ahaysiiyo in sha allahu tacaala halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam